بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii afartan iyo sideedaad weeye min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu ziyaadaةi طmaأniinaة اlqalbi bitadaahur اladila soo baabkan maynu ku jooga wuxuu baab yahay ziyaadaة طmaأniinaة اlqalb qalbiga xasiloonidiisu inay kordhayso ay ku kordhayso bitadaahur اladilati adilada iskaalmaysigeeda ama iska dabatageeda ama isu heylinteeda isu heyliso isa dabatagto in mowduuc waaxid wada toogato ama hal macno ay wada tusto waxadaanii xarmalة bnu yaxya ibnu cabdilaahi ibnu xarmala ibnu cimraan atujaybi waad soo marteen ahbarana bnu wahbin cabdulahi bnu wahb waa sheekhiisa khaaska ah wey xarmala ibnu yaxya waa cabdulahi bin wahab aad u laaimay aad buu u laaimay hal sano iyo dhowr bilood ayuu imaamka cabdulaahi bni wahab ku gabanaya gurigiisa oo ardayga gurigiisa uu u ahaa magan nin waali ah cabaad la odhan jiray ayaa wuxuu damcay inuu ka dhigo qaadi qaadi buu damcay masar inuu oga dhigo cabdulahi bin wahab cabdulahi bin wahab marka qaadinimadu ka cararhayay meeluu galuu waayey guriga ardaygiisana xarman yaxya ku dhuntay oo kaga dhuntay xilkaas iyo mas-uuliyadda inaguna maanta waan isku laynaaba waan ku jihaadaynaa in kursi lagu dhiibo xabad baabaad ka xigtaa marka hal saniyo dhowr bilood buu guriga ardayga ku dhuumarayay markaasuu axaadiid khaasa ah iyo axaadiid gooni ah ka qaatay marka waa akaru nnaasi xadiian can cabdillahi wahb waa xarmalow leanna waa sanad iyo dhowr bilood sheekhu kula joogay ood gooni u dhuuqaysay maxaad u ardadii meeshaasi waa ku gacan galeen marka waa intaad hadda muslim socoto xarmalaha dad maqasho ilaa naadiran cabdullaahi maa daba taagan cabdullahi baa sheekhu ah cabdullahi bn wahb أخبرنا بن وهب أخبرنا يونس بن يزد الأيلي عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وسعيد بن مسيب مسيب iyo مسيب waa la sheegaa marka midna wuu diidi jiray saciid oo ka dagaalami jiray midna wuu ogolaan jiray musayib buu jeclaa musayibna waa diidi jiray ayib can abi hurata radi allahu tacaala canh ana rasuul lah sal ly slam qaal nabigu wuxuu yidhi naxnu annaga axaqu ku mudan ama ka mudan bishaki shakiga iimaanka laga shakiyo ama usuusha laga shakiyo min ibraahima calayhi salaatu wasalaam id xilligii qaala uu yidhi ibraahim rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta allow itus sidaad u noolayso waxa dhintay ama dadka dhintay qaala rabbi wuxuu awalam tu'min miyaadan rumaynin miyaadan rumaynin oo inaan awooddaa leeyahay oon wax nooleeyo miyaadan rumaysnayn wax dhintay nafta aan ku soo cesho qaala wuxuu idhi bala alla magani allow waa rumaysnahay walaakiin su-aashaydu waxay ku saabsan tahay ay ku timid liyadmaina qalbi liyadma liyadmaina qalbigii suu u xasilo yacnii iyaad ziyaado dheeraada weeye xasilaad dheeraadaan raadinhayaa qaala nabigu wuxuu yidhi wayarxamu llaahu luuan nabiyulaahi luutna allah u naxariiso ibraahim baa adeer u ahaa luut iyo ibraahim waa wiilya adeerkii wiilya adeerkiiho luut iyo ka soo jeedaan asal-aan reer ciraaq bay ahay ciraaq bay ku dhasheen ay ku soo koreenoo ay ahal ahaan iyo dhalasha ka soo jeedaan waagii dambe ciraaq hijraduna shaam bay tageen shaam markay tageen baa luut waxaa loo diray qolyihii saduum deganaa meesha hadda baxrulmayid eh, la yidhaahdo dhulkaas qoolyo deganaabaa loo diray ibraahimna waa kaad garanaysaan haddii dhul badan isku maray waa wiiliyo adeerkii marka ibraahim nimay walaala baa luuq dhalay sidaasay hawsha ahayd wayarxam ullahu luuta nabiyulahi luutna allah u laqad kaana wuxuu ahaa ya mid u ciirsada ilaa ruknin shadiidin tir culus ama adag walow labistu haddaan nagaan laha fi sijni xabsiga iyo jeelka tuula labthi yuusufa nabiyulaahi yuusuf intuu ku nagaa in la-eg haddaan xabsi ku jiri lahaa la ajabtu daaciya fariinwadaha waaban horboodi lahaa وqاaل الملك اتونيi bه فلما جاءه الرسuuل قال ارجع إلى ربka فاسألهم ma bال نسوة التي قطعna أydيهن halkaasuu nabigu soo istaagay nabigu wuxuu anugu haddii waa laguu yeedhi waa horkici lahaaba intuu nabiyulaahi yuusuf sabray maba adkaysteen marka xadiidku wuxuu sheekhu hadda u keenay raxmat ullaahi tacaala calayh hortaan israacayna riwaayadkiisa waxadaanii bihi waxaa kaloo xadiidka ii tabiyey in alla yidhaahdo in sha allahda qolyaha xoogow fargeli waxay muslim xadiidku wuu ka shakisan yaha marka see u warinhaya way ka hoos baxdayo nimaan muslim wuxuu kala qaadaa siiqat اlihbaar wasiiqat اtaxdiid xadiidka inuu sheekhiisa ka maqlay wuu hubaa oo shaki kuma jiro laakiin wuxuu ka shakiyey ma qiraa'a cala sheekh baad ku qaadatay mise assamaacu min lafdi sheekh baad ku qaadatay inaad fahanteen isku day hawshaay ma fahanteen marka waxadaanii bihi siiqat ladaagi cafan siiqatu taxamulki siiqa taxamulkii buu xoogow ka shakiyey ma ad asagaa ku dul akhriyey mise sheekhu ka dhagaystay asagoo akhrinaya hadduu sheekha ka dhagaystay xadaanii wey hadduu sheekha ku dul akhriyay muxuu dhihi lahaa waad soo barteen muqadimada saxiixu muslim inuu imaam kala qaado labada siiqo oo mid mid uusan ku qaldayn marka intaa way wuxuu ka sakatiyey ama wuxuugu dareenku ka galay maa xadiidka asalkiisa waxadaanii bi waxaa ii tabiyey in sha allah niman waxay dhaheen maba aha shaki iyo inaba ma ahee waa barakaysi in sha allah waxaaba la yidhahda shay lahubaa la geliyaa latadkhuluna almasjid xaraama in sha allah ana muminu in allah howlo badan baa loo yidhaahdaa meeshaad aadeenba ma ah laakiin sabaabku waa sidaan sheegay sheekhu wuxuu xoogow ka shakiyey ma sheekhu ka maqlay min lafdihi mise asagaa ku dul akhriya cala sheekh ayb in sha allah waxaa kaloo noo tabiy xadiidka cabdulahi bni muxamed bni asma aلdubaci xadaanaa juwayriyaة bna asma can malik waa nin magacii gabarh ma aha juwayriya iska ogaada wadaad weeye iqo imaamo jabal xadaanaa juwayriyaة bna asma can malik ibni anas can الzuhriyi muxamed ana sacid musayab وabaa cubaydin ahbaraahu abaa cubayd magaciisu waa sacd bn ubayd almadani sacd bn cubayd almadani baa la yidhaahdaa ahbaraahu waxay u sheegeen zuhri saciid iyo abaa cubayd baa xadiidka u tabinhaya zuhri can abi hurata radi allah oga warrama can rasul sl slm bimili xadiii yunis can الzuhri yunis bn zid alaydi baa riwaayada hore ahayd soo ma ahayd ayb yunis bn zid alayli can shaab zuhri ba can abi slma ila akhirihi tanna marka waxaa weeye maali can الzuhri maali can الzuhri marka yunis iyo maali baa ismutaabacaynaya bimili xadiii yunis can الzuhri ayuu markaa tabiye oo sheegay wey wa fii xadiii maalikin la fii xadiii yunis xadiidka maaligna waxaa ku jira walaakin liyaطmaئina qalbi qaala wuxuu yidhi markaa uu kordhiyey uma intaa kadib qara'a hadi اlaayata aayadan buu akhriyey maalik markuu warinhayo xadiidka riwaayadiisan xataa jaazaha ilaa uu ama dhammeeyey jaazaha ay faraqa minha ilaa uu dhammeeyey aayaddii xadaanaahu waxaa kaloo noo tabiyey cabd bnu xumayd alimaam اlmusnid ninkii musnidka ahaye mufasirka ah weeye qaala xadaanii yacquub yacni ibraahim bnu sacad ibrahim bn sacd ibrahim bn cabdiraxman bn cawf azuhri xadaana abu uweysin abu uweys meelo magacyo dhowr nin baa abu uweyskaa la yidhaahdaa abu uweys dhowr nin baa magaca iskale laakiin ninka asagu waa waa ninka cabdullaahi ahaa can الzuhriyi muxamed ka riwaayati maalikin biisnaadi hadda kan abu uweys can الzuhri maalik can الzuhri maxaan kaloo soo maray yunis can الzuhri ka riwaayati maalikin biisnaadihi riwaayadii maalig oo kale ayuu ku wariyey sanadkii maalika duwanaa sanadkiisa sanadka hore yunus kii yunus wuxuu ahaa waxaa isku cadfanaa abu iyo iyo saciid kilaahuma can abi hurayra laakiin maalig asagu wuxuu isku cadfay saciid ibn musayib iyo abaa cubayd marka saasuu kuu leeyahay ka riwaayati maalikin biisnaadihi wa qaala wuxuu yidhi uma qara'a hadihi اlaaya aayaddanuu akhriyey xataa anjazaha xataa jaazaha iyo xat anjaha muslimka la duuhaya xata anjazaha ilaa uu dhammeeyey atamaha anjazaha atamaha wa akmalaha wey jaazahana faraqa minha wey isku macan waa maxay aayadiibuu bilaabi waana dhammeey intaasu imaamku ujeedaa intaasuu u jeedaa marka abu weys waa cabdulahi cabdilaahi ibnu uweys ninkii la odhan jira wey marka xadiidkaani imaamku wuxuu u keenay waa masalo wuxuu u keenay aada loogu bariiqday oo nin walba meel ku dhufto lagu wareeray imaam muslim laakiin wuxuu u keenay maadaama aan ka soo hadallay buu leeyay iimaanku inuu kordho basharkuna ay dabcigiisu ka mid yahay inuu mararka qaarkood shakiyo inuu xogo waswaas shayddaan ku soo tuuro hawshaa bashar iyo bani aadam lagu yaqaana iimaan kordha isdhima waswaas yimaado shaydaan uu adeegahayo hawsha bini aadan lagu yaqaan ambiyaduba waxbaa ka soo gaadho iimaankoodu mar uu kala xoog badan yahay xaaladahoodaa kala qiimo badan maaha iimaankooda daciifaya xaaladahooda ayaa kala sareeya hawshaasuu imaamka xadiidka u keensaday wuxuuna u keensadaoo kale in iimaanku laftirkiisu uu kordho waata uu baabaystay ee uu yidhi iimaanku waa kordhaa bitadaahur اladila miyaadan alla rumaysnayn inuu wax nooleeyo waxna dilo qaala bala walaakin liyaطma'ina qalbii halkaasaa meeshu marka ayuu sheekhu u jeedaa qaybtan marka naxnu axaqu bishaki min ibraahim id qaala rabbi arinii kayfa tuxyi اlmowta waxaa wey wixii loo yaqaanay tacliiqu اlmri bilmuxaal tacliiqu اlmri bilmuxaal baa la yidhahda in shay lagu xidho shay aan suuragal ahayn waa maxay anugu iimaanka kama shikisani ilaahay inuu wax nooleeyo waxna diilo wuxuu dilina uu soo noolayn karo ibraahim baana anigasii qiimo badan way daaka ibraahim khayru lbariya haddaba anugu ma shakini ibraahim inuu shakiyana waa min baabi wlaa wey ibraahim inuu shakin waayana waa min baabi wlaa anigaba haddaanan shakiyin ibraahim maxamed daawey hawshan anaga say u tahay kuma geli karta le waa kaa wen yahay hebelle iskaba daabaad leeda marka oo baaci dheeriya oo iga feedha weye marka waxaa weeye aniga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddaanan shakiyin nebiyulaahi ibraahim oo abulambiya wa abu tawxiid ah warkiiba jooji wey kale ilaahay baaba u qiray awalam tu'min waa istaamu taqriir alastm khayra man rakiba almaaaya waanda alcaalamiina butuuna raaxi oo kale wey awalam tumin waabad rumaysay miyadan rumaysnayn wey waban isla ognaaye qaala balaa walaakin liyamaina qalbi hunaa marka hawshay dhihi jireen qolyahan manaaiqada iyo mutakalimiinta iyo caqaa'idiyiinta iyo usuuliyiintu baa imanayso cilmu اlistidlaal iyo cilmu daruura had iyo goor waxaa xoog badan cilmu daruuraha cilmu istidlaal waxaa la yidhaahdaa shayga aad ku ogaato baadhid iyo fikir iyo adilada xisigaa ama kowniga ama baraahiinta caqliga aad ku ogaato cilmu istidlaal baa la yidhahdaa wixii aad markaa biduuni istidlaal iyo fikir iyo baadhid la'aan kugu soo dhaco naftadaan aadan ka celin karina cilmu daruura la yidhaahdaa kaa cilmul istidlaalka ayaa asagu saddex daraja iskale qur-aankuna sheegay culummaduna ay ka hadleen cilmu اlyaqiin iyo caynu اlyaqiin iyo xaqu اlyaqiin baa jira wax la yidhaahdo cilmu اlyaqiin iyo caynu اlyaqiin iyo xaqu اlyaqiin cilmu اlyaqiin maxaa la yidhaahdaa cilmu اlyaqiin waxaa la yidhaahdaa shayga aad ku ogaatay baadhitaan welina aadan dhaaya ka qaadin indhaha aadan saarin laakiin baadhitaan baad ku ogaatay ogaasho aan shiki gelin caynulyaqiinna waxaa la yidhaahdaa shayga aad baadhay eed ku ogaatay adilla caqliga iyo fikir iyo ilaahay aqoonu ku siiya aad ku ogaatay oo dul istaagto dhaayaha ka qaad xaqulyaqiinna waxaa la yidhaahdaa shaygii aad baadhitaan ku ogaatay caqlan indhahna aad taartay ood fooda gelisood gacanta ku qabato oo taabato waa saddex darajo kaa maxaa la yidhaahdaa xaqulyaqiin maala nimaan weligii webi arag baa webi looga sheekeeyey webigii buu suuraystay wuu baadhay wuu waday inuu wax la laydhah webi jiro yaqiinsaday ninkaa muxuu joogaa cilmulyaqiin buu hayaa baabuur baanu saarayoo gaarisa webigeedii baanu dul istaajinay indhuhu ka qadoobay oo qulqulayo xaasku mulaajinhayo muxuu hayaa caynulyaqiin webigiibu golobu ku dabbaashay muxuu hayaa waan isla faannay la tahay xaqulyaqiin ayib saddexdaa cilmi oo kale awood badan baa saddexda cilmi kee u xoog badan xaqulyaqiin nebiyullahi ibraahim wuxuu raadinayaa xaqulyaqiin ilaahay inuu waxna dilo waxna nooleeyo wuxuu dilayna uu soo nooleeyo oo awooddaa leeya muxuu ku ogaa cilmulyaqiin wuxuu kaloo ku ogaa caynulyaqiin wax nool dhintay rabbi nooleen wuu arkay dhul dhintay ayaa ilaahay roob ku sii daaya marka waxaa ka soo booda biyo dhintay baa min gala ilmo nool baa ka soo booda caynulyaiinna wuu hayey muxuu doonhayaa xaquulyaqiin allow itus weeye qaabkaad wax dhinta u noolaysa kayfiyuu raadinayaa ma dhihin allow seed u noolaysa kayfa arinii kayfa nabilah m kayfiyuu raadinhayaa ma raadinhayo asal mas'ale ma raadinayo asalka masalada waa muqarar cindahu waa yaqiin qaطci ah cilma yaqiinin wa cayna yaqiininba muxuu raadinayaa xaq alyaqiin saas darteed baa ilaahay jawaabta maxaa lagu yidhi fakhud arbacata min aلطayri fasurhunna ilayka uma اjcal calى kuli jabalin minhuna juزءa uma adcuhunna yأtiinaka sacyan waclam an allaha casiizun xakiim baa la yidhi lama dhihin halkaa fiiri waxaa lay qabo shimbiro afara la kaalay isu soo duna adugu fiir oo baadh mid walba suuradeeda iyo qaabkay tahay ka baaraandeg hadhow yaad dhihin waa mid cusub hamoodi haddaad doonto sunto mid walba noocay tahay ogow kadibna intaad jarjarto ood xubnoxubno ka dhigto baarimaha ka rifto intaasoo qowmid walba gabal saar kadibna u yeedho idanka ilaahay soo kaca dhikaalaya idan muxuu taabtay xaquulyaqiin taasuu nabigu raadinaye ma aha shaki meesh saasuu nabigu ku yidhi naxnu axaqu bishaki min ibraahim idan ana lam ashuka wbraahimu wlaa mini alla yashuka wey inaad fahanteen baan u imaamku marka muxuu muslim darajada u dambaysa nebilah ibraahim uu gaadhay mxaa waa maxay waa xaqu lyaqiin waana daraja min aliimaan kana xoog badan labadii hore faaliimaanu yatafaadalu xataa fii xaqi اlanbiyaai wاlmursaliin marka diada muslim sidaas weeye wixii kale marka ama baxi ay wadaada ku dagaalameen in walba meelbu ku dhuftaayha ku lugeyn intaa khulaasada qabso waxaa ii soo hadhay waxaa ii soo hadhay walaakin liyadma'ina qalbi ishkaal baa ku jiro ishkaalka ku jira waxaa weeye iimaanku asalkiisuba waa maxay waa طuma'niinatu qalbi miyaadan alla rumaynin macnaheedu waxaa weeye qalbigaada miyuusan ku deganayn wadaadaha ku rafaaday qalbigaada miyuusan ku deganayn in aan waxna dilo waxna nooleeyo balaa buu nabiyulahi ibraahim yidhi balaa maxaa lagaga jawaabaa ayaa iijaab ay u baddashaa haa alla magane waa rumaysnahay weeye allana waa ka maqhraati kacay maxaa kaa maqan haddaba ilaahu darajad haa ka sarraysaan raadinhayaa wey walaakin liyadma'ina qalbi waa zidheeraad dheeraad xaqul yaqiinaan raadinaya marka haddaad umaaniinada u qaadata inay tahay tii iimaanka asalka ahayd meesha tanaaqud baa ka soo boodi baad is leedahay oo waa maxa iimaanku asalkiisaba waa xasilooni iyo tuma'niino hadday tum'aniino hore jirtay tan dambe macna ma laho walaakin layadmacina qalbi maxal la'aan bay noqonaysaa waa barankafayn haddaysan markore tum'aniina jirinna iimaan ma jirin bay noqonaysaa nabigu maba islaamin baa kasoo boodi laakiin marka waa warka war caamo weeye wadaaddo waaweyn baa qoro kutub ku qoro oo nafta iskaga qalaaka war caamo waxa laga hadlahayo waa darajaadkii cilmiga tii u dambaysuu nabigu raadinaya ayaddana ku tustay kayfa tuxyi lmowta kayfiyo ilaahay ma nabiga ilah dad ma noolaysaa waxaad dishay isagoon aayadba loo sheegin la soo dooday namruud fabuhta aladii kafara nabilahi ibraahim marka hawshaas waa isaga asagoon xataa loo sheegin daliil qur'aani ah inii araaka wa qawmaka fii dalaalin mumin ka soo yidhi ku dhigay hawlaha ibraahim waa hawlihiisi weeye adilada iyo baraahinta in la isticmaalo xaqaa'iq laga dhiso waa hawlihiisii wa tilka xujatuna aataynaa ibraahim suurat ancaam ka akhriya hadda waa taqaan ibrahim hawlihiisa iyo hawshan wuxuu raadinhayaa meel aan hortii la taabanin ilaahay ka helo oo ah xaq اlyaqiin waana ilaahayna waa siiyey waa khaliilkiisa khaliilraxmaan subxaana wa tacaala macnahaasaa meesha ku jire wax ay wadaadaha kala sheegeen ha ku lugeen askaga tago nabigu tan laftirkeedu wayarxam اllahu luuطan riwaayo kale wayarxam اllahu akhii luuطan walaalkay luuط allah u naxariisto tanna waa taskiyo ma aha qolyadhe waa naqdi ibraahim nabigu waa waana min baabi tacliiqi اlmri biاlmuxaal laakiin nebiyulaahi luut xoogow buu nabigu mulaaxadeeyey wadaaddaa yidhi laftirkeedu meesha kuma jirto meesha kuma jirto ويرxم الlaه أhي luuطا walaalkii luud allah u naxariista laqad kaana wuxuu ahaa yأwi ilىa ruknin شhadiidin maxayse oogu jirin riwaayo xadiidku uu le cinda أxmed baa caddaysay nabigu inuusan sidaa u jeedin faإnahu kaana yأwi ilىa ruknin شhadiidi walaakinahu canaa cashiiratahu waa gobonnimo martidii meesha fadhiday ee aragtay in lagu qamaamahay nimankii kharibnaa ee waalla ay ku qamaamhayaan ee mushrikiinta ee gaalada ahaa haddana dhaqanan adduunka weliga ka dhicin la yimid markay arkeen iyo nabiga tabarla'aantiisu ay ugu cudurdaaranayaan waxaan la hadhay ma jiraan buuri waxaan la hadhay inaan idin difaaco oo ilaahayna hoos buu ka baryay oo waata malaa'igta wa rabbi keenayba ee jibriil iyo mikaal meesha ka adeegeen ee wixii ku dhacay nimankii qoomuluud waa ogtihiin ee waxaa weeye maan intii waxaa la odhan nabi allow waaba kuu nimarti baan nahay oo tolkaa baa nimanka yacnaga dhahay meeshan tolkumalihi inuu dhahuu rabaa u cudurdaarto gobannimo weeye nin laga sheegay hebelow walaalow wuxuu waxaan kuu xambaarayna waa kalgacalla aan kuu qabo waxaan kuula kufina waa tabarxumuu idhi walaalkii u cudurdaaranhay wuxuu waxaan kuu xambaareen kuula kacayna waa kalgacallaan kuu qabo waxaan kuu wadeen kuula kufayna tabar meesha ay dhigtay buui marka nebilaahi nuud wuxuu leeyahay waxaan reebtay xagga asbaabta adduunyada ma jirto wey tol leeyahayna farda guluf baan kicin lahaa waa idin difaaci lahaa laakiin waxaan allahaynoo imacayna ma jirto wey macnahaasuu nabigu ka hadlay ee ma aha inuu ilaahay intuu hafay uu aadama wax mooday riwaayada axmed baa caddaysay فإنه كان يأوي إلى ركن شديد ولakiنه cنى caشhiiرaته wuxuu u jeeda tola'aan yaa meesha ka jirta riwaayada xadiidka fama bacث الlah نبيا إلا في dirwaة أو dirwaة min qwمihi أlا tarى إلى qwل qwمi شhucayb walowlaa rahtuka larajamnaaka calacalka dambe eeg ilaahay tii marka waaba joojiyeyba nabi dambe haddii la soo saarayo waxaa laga soo saaraa laandheere magaca leh marka qoomu shacab loo mari waaye walowlaa raaqokay dhan tolka hadduusan jirin dhagax baa sida ay kugu dili marka meel walbaa laga dhammaystiray nabigu marka ma aha inuu ka hafay ilaahay waxaa weeye nabigu marka wuxuu leeyay intaaba xataa inuu sheega ma ahayn bay qolyo leeyiin inuu xataa yidhaahdo waa gobonnimo inaad u cudur daarato martida saan lagugu tuhmin ha karasho maxay isku goobtaaba dhan soomaaliya waxaan lahayn haabashadii iyo wax la haya hakarashadii so sidaa maaha qaraabo labadaas isku gaftaa adoon tabarbahaynin baa nin wuxuu kaa haabanaya oo kaa filay inaad xoogow toban kun oo doolar u dhiibto weligeed adugu maad arag iyo isku dheganba maad aragba kuwa qaaraan iskaga kaa qoran waxaan kaa rabaa kun shan sanaba inaad kun areg laga yaabaa ama toban sanaba marka qaraab waxay isku gaftaa waxaan la haabashadii in la haabto lagaa filo keen lagu yidhaahdo iyo wax la hayo hakrashadii inaad hakrabto adoo heli kara inaad tirado kun ma heli karee shantaa shilin qaado ilaashaa kagac taana hadde waa hakrasho marka labadaasa isku gafaa martidu marka intay kugu tuhmi lahayd inaadan dadaalin ood wax hakratay waa inaad tidhaahdo wax xoogoo dhiman ma jiro eesha rabbi idinku xukumaad maraysaa wadaadana xoogu naqdi baa ku jiray leeyihiin almihii meesha naqdi kama waxaa weeye yarxam اllahu akhii luuطan waa dadaalay wey waa dadaalay inuu xataa intaa ambiyada malaa'igta ogu calaac isagoo ina shacab caadi soo martigala oo lagu qamaamahayu meesha ku arkaa marka inaad iska aamuso inaad tiraado maanta awood leeh wada indifaaci laha kee wanaagsan nin marti magan kuwa ah lagu qamaamahayo waxna aadan u tari karin inaad aamuso shib tidhaahdo iyo inaad calaacasho martida kee rog haddee intaasuu nabigu sameeyey muxuu kaloo samayn lahaa <laughs> haddaad aamuseed daraa lagugu timi martidu xataa waxay kugu timi wax garanayso ayib wayarxam allah akhii luutan laqad kaana ya ilaa ruqnin shadiidin marka sidaas xadiidku siduu ku yid buu ku warinaya ee ma aynu baabuliimaan gelinaya midaan ayada ah, ee riwaayadan buu ku keenaya walow labistu tan dambaa ayadu ah haddaan anigu nagaan lahaa fi sijni tuula labhi yuusufa inta nabiylaahi yusuf uu ku jiray jeelka la ajabtu daaciya tanna min baab tawaaduc wey laakiin ambiyadu ayagoo si guud u kala fadli badan hadana nabi walba meel buu ku tilmaaman yahay nabilaahi yuusuf ilahay wuxuu ku manaysay iyo dulqaad iyo gegsi nin walboo qisadiisa akhriya wuu ku ta'auraya isada nabilah yuusuf waa taqaanaa la ajabtu daaciya ta'anigiisii iyo kaadfigiisii iyo fiirsashadiisa ilah waa ku anfacay ilajabtu waa yeelaha adaaciya rasuulkiibu ujeeda rasuulkii ee nabigu ujeedaa loo soo diray ee soo diray u yeedhyidhi markii warkiisu cadaaday gegsigiisi muxuu taray haddii markii lagu yeedhaba aad soo baxdo bannaanka aad timaaddo weligaa tuhmadii kaa waa kii isku dayey boqorka islaantiisa inuu ka farxashin baa lagu dhihi nabigu marka wuxuu danca isagoo xidhanoo jeel ku jira tuhmadaa inay warkeedu caddaado oo la kala baxo oo inay been tahay loo ogaado oo boqorku qanco oy bulshadu qancdo oy haweenkii fashilmaan dib dambana sheekada ay dhimato la soo qaadi waayo wuxuu yidhi sheekh axmed sadiiq masale xun iyo masale adag iyo naag xunba meeshay kugu qabtaankugu qabtaan lagu dilaa buuli adag meeshay kugu qabataa lagu dilaa maxaa yeele haddaad tiraado hadhow baad baadhi doontaa waad iloobi laf dhuun gashay kugu noqon markay kugu dhegtaa walaadah lagula cararaa kitaabta iyo ilaa ay kaa foqdo lama fadhiisto haweeney xunna intay kugu dilaaci lahayd carruur badan kugu dhali lahayd hadhow ishaddaba isdhaafi buuri haddaba isdhaafi meeshay kugu qabata lagu dila la furaa weeye ma ma aha hawsha reer macallin ma waxa laga hadlaya waxaa laga hadlayaa furitaan baa laga hadlaya ayib marka nabilaahi yuusuf kaatiyada way anfacday oo ilaahay baa ku barakeeyey oo ilaahay baa ku difaacay markii dambana waaba isagii boqorka laga dhigay xilka loo dhiibayba ma nin la tuhmay wa loo dhiibi lahaa maya markay qanceen boqorkii iyo haweenkii iyo bulshado dhanba samreen baa lahaye bilasaraeed xilkaba naga abo hawhaas wuuu ku helay kaaiyihii iyo sabirki iyo duaadki marka waxaa weye nabigu wuxuu tilmaamayaa in bini aadamku ay yar tahay in hawshu nabigu sameeyey ay sameeyaan dabciga basharkuna nin jeel ku jira soo bax haddee ninkii jeel gale unbaa garanhaya jeel ku jira soo bax iyo maya warkayga ha caddaado biniaad wax ka surooba ma ahaba markii iimaankiisii iyo allku kalsoonidiisii yaa waxay ahayd xaqaaf nabiyulahi yuusuf walidaalika ayuu adkaystay marka nabigu wuxuu ka hadlay abiicatulbashar waa maxay inay degdegaan ooy bannaanka u boodaan ooy qafiska mar bannaanka istaagaan wixii dooni baa la sheege nabiyulaahi laakiin yuusuf ma yeelin wey marka tafaadul baa ku jira sabarku waa maxay waa min aliimaan haddii la kala sabr badan yahayna waa la kala iimaan badan yahay caynulyaqiin ay xaqulyaqiin waa qayb min aliimaan haddii lagu kala sarreeyana iimaankiina waa lagu kala sarreeya macnahaasu imaamku inoo tooganaya raxmat ullahi tacala calayh aan iskaga tan wixii intaa ka badan uun faahfaahinta meelaha dhaadheer ka raadsada baabu wujuubi اliimaani birisaalati nabiyina muxamed sal l slm ila jamiici الnaasi wa naskhi اlmilali bimilatihi wuxuu baab yahay wujuubi اliimaani rumayn inay waajib tahay birisaalati nabiyina muxamadin la rumeeyo loo diray ilaa jamiici الnaasi dadkoo dhanba aadama idaylkii nabiga in loo diray in la rumeeyo inay waajib tahay iyo wa naskhi اlmilali diimahoo dhanba in la nasakho bimilati nabiga diinkiisa lagu nasakho xadaana qutaybaة bnu saciid xadaana leyt bnu sacd can saciid bn abi saciid almaqburi can abihi aabihi abi saciid abi saciid kaysaan kaysaan can abi hurata radi allahu tacaala canhu ana rasul sal slm qaal nabigu wuxuu yidhi maa min alambiyaai ambiyada kama tirsano min nebiyin nabi kama tirsano ilaa hadduu jiro nabi qad ucطiya waxaa la siiyey min alaayaati mucjizooyinka xaggooda maa shay miluhu asagoo kale aamana calayhi اlbasharu bani aadan iimaan ku qaato ilahay ku rumeeyaa wainamaa kaana aladii uutiitu aniga kii laysiiyey wuxuu ahaa waxyan buu ahaa ee ma ahayn mucjizo xisi ahe waxyi waxaa laysiiyey mucjizo macnawiga laysiiye awxa allahu ilaya rabbi ii waxyooda aniga faarjuu waxaan rajaynayaa wa iطlaaqu الrajaaءi fi mowdic اljasmi wa min adab اlculamaai wاlambiya ayib meel la rabay in wax la gooyo ayay rajo cabirayaan iimaankoodana keenaya faarju wa iطlaaqu الrajaaءi fi mowdici aljami ayib faarjuu waxaan rajaynayaa an akuuna inaan noqdo akarahum kooda u badan taabican dad raacay oo rumeeyey ywma alqiyaamati maalinka qiyaama nabigu wuxuu leh alayh salaat wasalaam maa min alambiyaai min nabiy mintaas waxaa loo kordhiyey litufiida tansiisiyat alcaam tansiis alcaam yani wax caamkanoo katakhsis ma geli karo maa min alambiyaai nebiyun bay ahayd asalkeeda min nebiyin maa jaءanaa min bashiir wma arsalnaa ilayhim qablaka min nadiir oo kale wey maa min alambiyaai min nebiyin ambiyada nabi ma jiro ilaa hadduu nabi ilaahay soo diray qad ucطiya min alaayaati ay اlmucjizaat maa miluhu aamana calayhi laamta alayhi bimacna laam wey calayhi bimacna laam maa aamana maa miluhu aamana liأjlihi اlbasharu wey waa laam tacliiliya ah liajlihi اlbasharu mucjizo waxaa nabi walba la siiyey bini aadamku markay arkaan ay ku taamila qaatoonoo nabiga inuu run sheegayo oo rasuul ilaah yahay ay ku gartaan ay ku raacaan ay ku dhumeeyaan idan ambiyadii hore oo dhan wixii la siin jiray waxay ahaayeen mucjizaad xisi ah bimacnaa shay la arko la taabto muuqda axadkaa arkay mooy axad dambana uusan arki doonin oo intaa ku dhammaada nabilaahi saalix hal baa mucjizo looga dhigay qoomkiisii wixii ka dambeeyey mmayse arag nabilaahi muusa mucjizooyin baa la siyaad garanaysaanoo sagaal ah kulli xisiyaad bay ahaayeen ushi iyo hawlihii kaleo dhanba wax xisiu iska aho halkaa ku hadhahayay nabiyulaahi ciisa waxaa ilaahay mucjizo ooga dhigay inuu ruuxi dhintay u yidhaah soo noolo biidn illah oo kaco inantuu dhoobe iyo wax isku hagaajiye bismillahi ku buubshimiro noqoto ku baras qaba ama akmaha inuu taabto masaxo biidnilaahi indhihii fag baraskii kaga tago idan xilligii nebiyulaahi ciisa waxaa jiray niman dhakhaatiiroo wax ismoodo oo dhakhtarnimada aad loo danayn jiray xirfadda u sarraysana ahaa ninka meesha u dambaysa ee uu magaca ku qaatana dhakhtarnimada ay mucjiso waxaa la siiyey u dhow u eg u suura eg cilmigii markaasi la tanaadanaye la tamadanaye ee aad iyo aad loo ammaanayo cilmi ka sarreeye idinku daawo iyo waxba dayaane annagu naga eega weeye horu wuxuu ka buubahayaa wax walba oo kala baxaaya waa samreen bini aadamka hawshan inaan hawl dhakhtareed ahayn oo hawl rabita waa ogaadeen waana rumeeyeen ninka isaguu jaaxidaya dee warkiisu malagii gale iga daa nabiyullahi muuse sidoo kale sixirka wuxuu ahaa aqoonta ugu sarraysa ninkii ammaanahayaanna saaxir bayba dhihi jireen wa qaaluu yaa ayuha saaxiru udcu rabbak marka hawshooda hawl u eg oo laakiin sixir baan ayaa la keenay faidaa hiya talqafu maa yaafikuun fawaqaca alxaqu wa baطala maa kaanuu yacmaluun faqulibuu hunaalika wanqalabuu saakhiriin lagu kala teg carab baa kuu timid carab maxaa ayagu carab niman afmaalay ahayn afmaal fasaaxo geedka hadal balaaqiyiin ummadda inteeda acaajinbay kibir sankay acaajim nimanka quraysh nimankan reer yurub ee faranjiga indhaha buluu gelaya waxaan acaajim weeye sida adhigo ma hadla ma yeedhan ma jahdiin weeye idinku maxaa tihiin carab iyo fasaaxo iyo bayaan bayaankii ayagu ay sheegan hayeen baa laydin ka daya qur-aan waxaa la yimid fa'tuu bisuuratin mimili baa la yidhi idan waa meeshay culummadu yidhaahdaan ruuxu shubhadu meeshay ka gashaa laga daaweeyaa ashubha ruuxu dhankay kaga timid baa laga daaweeyaa nabi allow geel qurquruxsan oo meel subaan jooga anuu haysta ood cawlmoodo saa uu qaalma rogotaynayaa qaalin qurbac oo inkaar qabo cadho qabaa soo dhexgeeyo dhan wada dhukaan iyo cadho baa ka dhex garoodi nabi wuxuu yidhi qurbucii u horreeya yaa cadheeyey u fiirsan qurbic u horeeyey yaa ku riday qurbic kaleu ka qaaday kaayuu ka sii qaaday ritigayuu ka qaaday say u socota xageys ku soo xidhi kii u horreeyey allah ku riday weeye had u horreeyey ilaahay baa ku riday saamaxa marka horeba maalka ka bilowdid markaad rafaadday ee tasalsulka ugu dhacay ee u socotay ay jarata ay kula gaadhay intaad leedahay kaa ilaahay baa keenay mar ma iska tidhaahdid ilaahay baa keenay waxaana waa asbaab asbaabtuna waa min amri illaahi wa xukmihi marka shubhadu meesha ruuxa ka sheegay baa laga xaliyaa maxaad ku faani jirteen fasaaxiya balaaqo haddaba israaco oo lain ijtamacat اlinsu wاljinu calaa yatuuka calaa yatuuka mil qul lain ijtamacat اlinsu wاljinu calaa yatuuka calى an yأtuu bmil hada اlqur'ani la yأtuuna bimilihi walow kaana bacضuhum libacضin ظahiira baan rabaa jinni iyo insi insi bay ka tagta xatee jin soo kacaysta abuljin ibliis soo kacaysta hal suura dhaqaajiya laga dhaqaajin waaye marka waxaa w nabigu wuxuu kuu leeyahay wainamaa kaana aladii uutiitu wuu ka duwan yahay mucjizaadka hore wey mucjisaadka ambiyada la siin jiray nabi ciise laga bilaabo ilaa nabiyulaahi aadam la siin jiray waa ka duwan yahay wa wainamaa kaana ladii uutitu waxyan waa mucjiza macnawiya cuquusha la hadlaysa caqliga bani aadamka akhrinagoo dareemaya saacad walba iyo sanad walba iyo zaman walbana cilmi cusub baa soo kordho qur-aanku ka hadlay mucjisaadkiisu ma dhammaadaan cilmigiisu ma dhammaado kii lagu soo dejiyey ee quraysh ahaa qurayshiga ahaa iyo cajamiga u dambeeya islaam isku sibay u akhrinayaan waa mucjisa nin walba hor taalla weeye nabiy llaahi muuse mucjisooyinkii yaa arkay intii lagu horaystay bisaa aragtay tii nabi ciise yaa arkay intii lagu horaystay keliya aragtay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mucjisa la siiyey yaa arkay abujahalka lagu horaystay iyo idinkiina madaxa kuusanba waad arkaysaan wey nin walba ha ka cabo darka ha ka cabo wey wainamaa kaana ladii uutiitu waxyan awxa allaahu ilaya saa u nabigu tilmaamaya waa macno ka duwan weeye mucjisadaydu waa mucjisadow mucjisaadka hore hadday sidaa tahay oy ka duwan tahay dadkuna waa inay ka duwanaadaan xagga tirada iyo tayadaba fa arjuu an akuuna akarahum akar alambiyaa'i taabican mu'min rumeeyo raacay ywma alqiyaama marka taabicu iyo atbaacdu marna waxaa la yidhaahdaa ninka ku raaci ee kugu fikirka ah marna waxaa la ninka iska kaa daba soce laakiin aan kugu fikirka ahay taabicu huna waa maxay waa ruuxa kugu diinta ashyaacda iyo atbaacdu huna kugu diintaa loo jeedaa idan macnaha waa marka waa muxuu sheekhu ka rabaa wuxuu ka rabaa sheekhu haddii la soo caddeeyey iimaankii intuu mari doono fitanka iman doonta inuu kala badan yahay haddaba iimaanka muctabarka waxaa weeye weeye bacda nabiyina moxamed iimaanka ku xidhan rasuulka in la rumeeyo la raaco iimaan kaloo muctabara ma jiro wey ma jiro wuuna israacin doonaa haddi xadii kale ku daba qaban doona waxadanii yunus ibn cabdillah cala sadafi تلميذ الشافعي وشيخ مسلم أخبرني وهب عبد الله قال أخ وأخبرني وأخبرني وحول ياهي قصة لا يقانو عانوي وذلك الله ayaa axaadii badan bu wuxuu ka qaataa camr bn xari almisri camr bn xaari almisri axaadiis badan oo nusko ugu qoran hal kitaaboo la yaqaan yuu ka qaataa xadiidka u horeeya akhbarinay basog yidhaahdaa xadiidka u dambaysa ka labaad ka saddexaad ilaa ka tobnaad soddonaad waa u caaifu la yimaadaa barani barani u caaia xadiidkii hore ku caifay saa u socoto xadiidkan marka xadiidka koobaad ma ah nuskadii ibnu wahab uu ka qaatay camr bnu xaari xadiidka koobaad hadday noqon lahayd qaala bnu wahab ahbarnii camr buu odhan lahaa alxadii alawal ma aha waa axaadiita dhexdayda xadiid ka mida ah. marka waa inuu keeno wowdii caadifada ahayd cala nusa oo xadiidkii awalkaa saasuu wowda u keenay wa ahbarnii ha u qaadana keliya inay tahay soo sheegine wowda xaggee u xadii hore ma soo sheego inuu cabdulahi bn wahab iyo camr caarid ka qaadanayo waa maxay nuskadii la yaqaanay weeye xadiid ka mida weeye walaysa alxadii alwal inaad fahanteen baan u malay ayib abaranii qaala wuxuu yihi cbdulahi bn wahab waahbaranii cam bn xari ana abaa yunusa sulaym bn jubayr baa leedaha sulaym bn jubayr xadaahu can abi hurata radi allahu tacala canhu can rasul sal slam anahu qaal wاladii nafsu muxamadin biyadihi muxamed naftiisu allahay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay laa yasmacu bi axadun axad ima maqlo min hadi اlummati ummaddan ka tirsan ummatu dacwa loo jeeda ummatu dacwa waa nabi maxamed intii loo soo diray ummaddii loo soo diray bini aadan ahayd noocay doonayma ha noqoto ee nabigu noolal ku soo gaaray iyo wixii asaga ka dambeeyo dhan wey maalinkii nabiga oo ummatu dacwa wa kullu nin walba oo nabigu inuu diinka gaadhsiiyo uu rumeeyo waajib ku ahayd ama ha gaaloobo nabiga ku kufriyo ama ha raaco ha rumeeyo wixii um-, nabiga raacay rumeeyana ummatulijaaba la yidhaahdaa wixii aan rumaynin iyo inta rumaysay isku darkoodan waxaa laisku yidhaahdaa ummatu dacwa waa ummaddii loogu yeedhay la ummadda diinta gaadhsiiya ina rasuullah ilaykum jamiica laa yasmacu bi axadun axad ima maqlo min hada ummati ummaddan ka mid mid yahuudiya ima maqlo walaa nasrani mid kristana ima maqlo uma yamuutu kadibna uu dhinto walam yumin biladii ursiltu bihi asagoon rumaynin diinkii layla soo diray ilaa hadduu yuhuudi jiro iyo nasraani imaqlay dacwadeeda maqlay iyo diinkayga kadibna geeriyooday asagoon iimaan la imanin kaana min asxaabi الnaar ahlu naar buu noqonaya asxaabu naar alkhaalidiina fiiha baa loo jeedaa hadda waliyo ku waarahaya wey xadiid abi muusa alashcari wاbraani wاlbazaar bisnaadin xasan inqiaac yar baa ku jiro saciid bn jubayr can abi musa ashcari riwaayadiis inay mursalo tahay baa la sheegaa laakiin maraasilu saciid bn jubayr waa qawiya cinda almuxadiiin dhib ma laha xadiidkan marka waa xadii aad iyo aad u qiimo badan sayidina abu musa alashcari wuxuu yihi xadiidka marka nabigu ii sheegay baan fiiriyo waxaan idhi buu macnahan kullay qur-aanku wuu sheegay bal aayad macnahan sheegtay raadi kadib waan helay buui waxaan ka helay suuraة الracd mise ibraahim ba ahayd وman ykfur bihi min الأxزaabi faالnawr mawciduhu waa xadiikay lacmano tahay bui fiqiga saxaabada u fiirso mahuud bay ahayd وman ykfur bihi min الأxزaabi faالnaaru mawciduhu bihi damiirka ama quraan u celiy ama rasuulku u celiyey abu muusa asagoo rasuulku u celiyey faالnaaru mawciduhu ninka nebiga ku kufriya waxaa weeye naar baa yaa ballankiisii iyo iyo wixii loo ballanqaaday ah xadiidka marka wuxuu tilmaamayaa kii hore xoojinayaa kii hore xoojinayaa wixii la isiiye buu ahaa waxyigaasna waxaa la rabaa ummadda inay rumayso raacdo ninkii raaci waaya jinsiguu dooniba ha noqdee maxaa u diyaara naar baa sugaysa wey meesha uu yidhi nabigu laa yasmacu bi waa muhiim jiddan masala fi lcaqaa'idi muhim jiddan wey waajibaadka diineed baa laba u qaybsama shay lagu ogaanayo bikhabar اlambiyaa'i faqad iyo shay bilcaqli الsaliim wاlfitra lagu ogaaday kala yihiin saasuu nabigu u kala qaaday ilaahay jiritaankiisa iyo xaqnimadiisa iyo towxiidkiisa iyo keligii inuu cibaada mudan yahay caqliga iyo fitrada lagu garanaya laakiin hebel inuu nebi yahay lama ogaan karo caqli ma keeni karo si walba dad u fikirto indhaha biyo ka keento inuu hebel yahay caqli ma keeni kartid laakiin makhluuqaadkan iyo kownkan qaabku u shaqaynaya ama u lismahayo u kala socdo ninku ku fikiraba horu ka garanaya aliimaanu billaahi wa tawxiiduhu ooma baahno aayado qur-aan iyo axadiid lagugu akhriyo fitradii caqliga saliimkaa ku filan amaa nubuwada waa masala samciya masala samciya weeye laa tuclamu ila bikhabari shaarici inuu nabi hebel nabi yahay oo hebel rasuul yahay oon hebel ahayn maxaa lagu ogaadaa biahbaar اlambiya saasuu nabigu laa yasmacu bi walidalika imaam shaafici raxmat ullahi tacala fi kitaab الrisaala muqadimada kitaabka ile shaaficiyana hadda markaa doontaanna waad u gembisaane muqadimatu risaalatihi annaafica wuxuu ku qoray nabiga ilaahay soo saaray asagoo dadka xilliga adduunka ku nool ay laban yihiin carab jaahiliye ah oo ilaahay khayrkii caabudo asnaam iyo awthaan iyo acaajim reer yurub iyo faranji ah iyo wixii la halmaaliyo atraag iyo caajim kalo ayaguna balaayo iyo bakti caabud sida carbeed oo kale iyo qoli ahlu kitaaba oo diinkooda ku tunto garab maray nin walba oo nabiga ka horeeyey oo ilahay keyrkii caabuday ama kitaabkiisii ka tegay kulli ahlu naar bay ahayn bur hadday noolaayeenna gaalay ahayen buur intay noolaayeen hadday dhinteenna naar baa sugaysa buur kadib baa ilaahay nicmadan keenay imaamu shaafici kitaabkiisa waa muqadimada a'immadoo dhan baa akhriyey oo ugu duceeyey maxaa yeele masalatu tawxiid illaah waa masala aan shuqul ku lahayn hee xujo ma lagu ogey ma ku quntay hawshaa kama shaqaysa meeshaas adiga laftirkeedaa xujo isku ah laftirkeedaa xujo isku ah marka waxaa weeye masaladan waa masaa'ilka loo yaqaan asamciyaad asamciyaad waxaa lagu ogaadaa bikhabari shaaric faqad ama towxiid اllahi wاliimaani bihi waxaa weeye waxaa lagu ogaadaa bilcaqli wa bisamci macan mid walbana iskiiba xujo u yahay bal fiطradaa kugu filan ninkii fitradiisa bedele ku ciyaarana sidaasuu ku naargelaya warka markaa shaacira meelaha ay ku qoraan ha ku khaldamina wadaaddo kaloo salfiye sheegteen ay qaateenoo wallaceen iska ilaaliya xadaanaa yaxya bnu yaxya ahbarnaa hushaym waana sidaa hadda aan kuu sheegay bay shaafici asxaabtiisu leeyihiin aصaabu الشhaafici waa sidaa musani ilaa raggii aصxaab اlwujuه kulli sidaasay qabaan ra'ya dambe waa dambe bilowday oo kutub اlusuul kugu qoran ashaacaira ay leedahay ha ku khaldama iska ilaali fanigan madhabka raggii arkaantiisa ahaa abulcabaas bnu surayj ardadiisi oo dhan abulcabaas bn اlqaas abubakr الsayrafi abubakr اlqafaal الshaashi abu cabdulaahi اlxaliimi raggaasoo dhan soo ururi kulligood abu xamed ninka la odhan jir abu isxaaq alisfaraayini kulligood meeshaasay marayaan dhammaantood abu cabdilaah ninka la odhan jir azubayri ninka kitaabu sunna iska lahaa kitaab alkaafina iska asxaabu lwujuuha iyo shuyuukhdoodii saddexda tabiqee shaafici ardadiisa kulli waxaa weye cala ariiqati salaf saalix laysa fiihi mubtadic allahuma miduu awuu sheekhu u yahay oo imtixaan ah oo haddaana warkiisa gelaynin mooye waxaa weye intooda kale waa calaa ariiqati salaf saalix kutubbay way kala yihiin weliba aafado timid bacda abilxasan alashcari ee madhabka saydaraysay iska ilaaliya kadibna wadaadadanba ay qaateen oo iskaga kaa dhigahaya qaba shaar salafiye qaba walow labisa alxibaaru iyaaba khazin buri laqaala الnaasu yaa laka min ximaari xadaثna yaxya bnu yaxya الtamimi akhbarana hushaym bn bashiir الsulmi can saalix bni saalix alhamdaani mar baa laga awowgii loo tiiriyo oo ninku waa saalix ibnu saalix ibnu muslim ibnu xayaan fii saxix albukhaari wa fii saxix muslim ku yimaado laga yabaa saalix ibnu xayaan oo awowgii ah magaciisa laakiin waa sida hadda uu sheegay saalix ibnu saalix ibni muslim ibnu xayaan wey alhamdaaniyu can shacbiyi caamir ibnu sharaxiil shacbi qaala wuxuu idhi saalix weeye saalix baa odhanaya qaala saalix uu yidhi ra'aytu rajulan nin baan arkay oo min ahli khuraasaana reer khuraasaana sa'ala shacbiya isagoo shacbi su'aal weydiiye muxuu weydiiyey faqaala fii su'aalihi yaa abaa camri waa kunyadii shacbi abaa camarow inna man qibalanaa dadka dhankaanaga jira xagga ayaga jiro khuraasaan oo min ahli khuraasaan ah yaquuluuna waxay yidhaahdaan fi rajul ninkii waxay uma taزawajaha uu guursado waxay yidhaahdaan huwa ninka asaga ah ee addoonta xooreeyey kadibna guursaday ka raakibi badanatahu nin hashiisa koroo gaadisaduu la mid yahay dheheen halaad ilaahay u hadiyeysay oo beydka ilaahay u bixisa haddana aad gaadisato aad ku rarto alaabtii iyo agsaabankii bay la tahay islaanta ilahay dirtii u oraysa faraha ka qaad maxaad u halkaasay saasay dhahaane bal ka warran buuhi su-aal adag wey faqaala shacbiyu wabilmunaasaba fikirka asaga hadda reer khuraasan uu ka soo goy ninka khuraasaaniga sayidina mascuud buu ka sugan yahay cabdullahi mascuud baa odhan jiray sidaa uu wariyey alimaam cabdirazaq fi lmusanaf wاطabrani fi mucjab اlkabiir bisanadin xasan asagaa sidaa odhan jiray oo diidi jiray marka waxa laga yaaba arda ka sii qaadatay iyo inay meelaha khuraasaan ay joogeen baa laga yaaba faqaala shacbiyu shacbi wuxuu yidhi xadaana abu burdata cafan ibn abi muusa abu burda ibn caamir baa magaciisa caan magacyo badan baa lagu sheeg lakin caamir baa u caansan xadina abu burda ibn abi musa alashcari baa ii warramay can abi aabihi abi musa alashcari ana rasul sal slam qaal nabigu wuxuu yidhi alaaatun saddex yutowna ajrahum maratayn saddex ruux laba goor baa la ajir siiyaa oo ajir iyo tawaab ilaahay ninka koobaad rajul min ahli kitaab nin ahlukitaab ah aamana binabiyi nebigiisi hore rumeeye muuse iyo ciise rumeeyey wadraka اnabiyu subanana soo gaadhay sal slam nabi maxamedna soo gaadhay oo fa aamana bihi haddana rumeeyey watabacahu raacay wasadaqahu rumeeyey falahu ajraan ninkaa laba islaamna wey waa laba sudkoole islaamkiisii hore iyo kii dambeba ilahay baa ka ajirsiinaya laba sudkoole wey ninkaas ka labaad ee laba goor la ajir siiyo cabdun mamluukun addoon lahantay oo bani aadam ay lahaayeen wey addoonkaasoo adda xaq allahi xaqa ilaahay gutay wa xaqa sayidii sayidkiisana daacad u noqday sayidkiisii ninka lahaana wuu adeegaa xaqii buu qabtaa oo meel buu iska saara ilahina waa caabudaa waa nin qiimo badan falahu ninkaas ajaan laba ajir buu leeyahay khaaliqa abuurayna xaqiisii waa yaqaanaa addoonkii hadda sheeganaya asagay lahaa anaa kulana xaqiisii meel buu u falahu ajraan nin raga wey ninkaasna ninka saddexaad waa maxalu shaahidka fatadu khuraasaaniga weetan wa rajulun kaanat lahu amatun ninka saddexaad waa nin addoon lahaa faqadaha markaasuu dheefiyey koriyey faqadaha markaasuu koriyey fa axsana khidaa'aha korinteedina waa wanaajiyey si fiican buu u u dheefiyaa wuxuu carruurta siiyuu siiyaa arad baxshaa uma addabaha agaasinki buu baray wey haddana addoontu guri maamul gabadh weeyo waxay u baahan taha hawlihii dumarka in la baro la tarbiyeeyo akhlaaqdeeda la toosiyo la turxaan bixiyo dhaqankeeda la wanaajiyo uma addabaha kadibna taa waa korintii xaggii jismaaniga ahayd tii hore jismigeeda la dhisaya waa binaa lajsaam taas tanna waa maxay waa binaa lfikir waxa la dhisana fikirka ugu fiican leanna waxaan oo dhan fikir wanaagsan baa sameeyey fikirku haddii la dhiso binaa اlfikri baa ka fiican wax walba uma adabaha xagga khulqa iyo suluga iyo aqaafadeedana adbiye weeye faaxsana wanaajiyey adabaha dhaqankeeda iyo khuluqeed intaa markuu ku sameeyey muxuu la haay uma actaa waa xoreeye markuu xoreeye intay meelaha segsegna uma tazawaja waa gurigeeye haddana wanaag horba ninka wadaa muxuu bixiyey addoon baa taayna waxya mawlahay la xoreeyey iyo inay gabadhu suuq ba yeelan baa laga yaabaa si walbay u dhaban wanaagsan tahay ay iintaa ka hadhi weydo iintaa addoonnimadka ah marka wuuba guursadayba uma watazawajaha falahu ajraan ninkan laba ajir buu leeyahay laba ajir buu leeyahay ajir waa maxay waa reeraynta iyo wanaajinta dambe daayib oo islaantu xaqa ku lahaan jiray hadda ay xaq ku yeelatay oo asaga biilkeedii laga raba iyo wanaaggeed waxalba laga rabo iyo abaalka hore uu geysta wey falahu ajraan uma qaala shacbiyu lilkhuraasaaniy shacbi wuxuu ninka khuraasaaniga khud hada alxadiia xadiikan qaada buu ihi biayri shayin lacag la'aan ku qaado xadiikaa dheer ee qiimaha badan min hayri shayin min addunya wey ajir la'aan ma aha ajirku ilaahay baa siinoo sheekha hawaabinay imaamka caamir ibnu sharaxiil shacbi lakin wuxuu ujeedaa shilin lagaama rabo wey ku qaada sidaa hd hada xadiia min ayri shay biayri shay maxaa yeelay faqad kaana arajulu ninku wuxuu ahaan jiray aalib xadiidka ah aalibu xadiidka ninka xadiidka doonaya yarxalu kii rartoo safra fii maa duuna hada xadiidkan xadiid ka yar ila almadiinati buu u safri jiray markana ciraaq baa la joogaa ciraaq intii laga safraa loo aadi jiray meel heblo xadii hal xadii marka xadiid dheer oo intaasoo masale keenay oo usuul ka hadlay baan kuu dhiibay biayri shayin ku qaada khuraasaaniyo <laughs> marka waa sidaa waxadana abubakr bn abi shaybata xadana cabd bn sulayman alkilaabi xa waxadana ibn abi cumar ibn abi cumar magacii maxamed bn yaxya xadana sufyaan ibn cuyaynata maxamed ibn yaxya ibn cumar sufyaanka daba taagan ibn cuyayn abu maxamed alhilaali sanad labaad labaad haysaada ogow darbiguun kaa dhumin abubakr bn abi shaybata can cabdat bn sulaymaan halkaa cabde iyo xaji sufyaanna iyo xaji laba wadaad baad haddii kale wadaadkii jallaas muslim akhrin jiro kale may kaa noqonaysa wadaad baa siddeetan iyo dhowrkii jallaqsi buu ku akhrin jiray xeryo qaxootiga hiiraan jallaqsi ma hiiraan bay raacsanayd waxay raacsanayd marka rijaashan iyo waxaan aad looma yaqaano xertii markay ku rafadaan wuxuu dhihi jiray nimanka carbeed baan soo tirine nabiga igu sii suga nabiga iisii taagnaada marka sufyaani hadda waxaad haysaa cabd ibnu sulayman baad haysaa xaa waxadaana cubaydillahi bnu mucaad xadaana abi aabihi waa mucaad ibnu mucaad alcambari xadaana shucbatu shucbana ku marka saddex weeye sufyaan iyo shucbe iyo cabd ibnu sulaymaan kulluhum saddexdoodu dhammaantood can saalix ibni saalix alhamdaani bihada lisnaadi bay ku wariyeen naxwa xadiii man adiiu hushaym in badan hawsha waa idinku baraaruja lakin weli waa la qabsan laadi hushaym can saalix soo ma ahay nimankan ayay ka warinayan xadiidka saddexda ah can saalix shucbe sufyaan cabda kulluhum can saalix ibnu saalix hushaymna can saalix ibnu saalix so sidaa ma ahayn sidaas saa oola soco meelaha iskugu imanayaan wadaaduu macnahaasa meesha ku jira almuhim xadiidkan dambe marka adu macnihiis waa iska cad laba masalaa ku jirto masalada hore waxaa weeye ninka ahlu kitaabka la leeyahay bacdama uu nabiga rumeeyey ahlu kitaab ma aha waa muslim laakiin waa bictibaari maa madaa bictibaari maa kaan buu nabigu fiiriyey warajulu min ahli kitaabi aamana binabiyihi waadraka nabi faamana bi watabac wasadaqahu waa bictibaari maa kaan inuu hadda ka hor jiray kitaabi iyo yahuudi nasraani hadda waa muslim saadiqoo wanaagsan hadduu nabiga khayr ku raaciyo wanaag uusan munaafiq noqonin taa waa masale masalada labaad waxaa laga hadlayaa rajulka kitaabiga ah cinda ahlilcilmi waa rajulka kitaabiga ahaa ee ilaahay khayrkii aan caabudi jirin diinkiisana aan ku kufriyin baa laga hadlaya asagoo suubanoo wanaagsan oo dariiqada haya haddana nabiga rumeeyey ra'yiga jumhuuroo dhan baa u badan jumhuurta u badan xaafidkooda baa ka niqaasho waxay leeyihiin ciraaqi iyo sheekhiisa ciraaqi iyo asagoo ka niqaasho waxay leeyihiin xataa midka kitaabiga ah hadduu shirki iyo kufri iyo gaalnimo ku jiray markuu nabiga uu rumeeye islaamiya islaamkiisu hagaago laba ajir baa la siinaya ajru islaamihii islaamkii dambe iyo hee diintii kale wuxuu kaga dhaqmeeye ka wanaagsanaa waaa lagu yidhi taalada nin walbay u taallaaye mushrikii jaahiligaaba xadiidkii xakiim ibn xisaan baynu ku soo marray hadduu islaamkiisu wanaagsanaado iyaguba khayraadkii waa loo qabanay kufriyaadkan hadde waa loo dhaafay islaamkaa duminay marka maxay u dhexe jumhuurta sideeda ku daa jumhuurta sideeda ku daa waxaa weeye waa kii diinkiisa ku toosnaa ka laga hadlaay kaasa laba ajir leh amaa mid faajiroo ilaahay khayrkii caabudu diinkiisa ku tuntay markuu islaamo waxaan lenaha alislaam yajubu maa qablahu hadduu islaamka aad u wanaagsanaado wixii khayr horead qabatayna wanaagsanaan waa lagu ictibaarinayaa wixii kufrigaa iyo gaalnimana islaamkan dambaa duminaya idan haddii sidaa la yahada marka waxay noqonaysaa mushrikiintii in la simo iyo ahlu kitaabkii waxaa lagu kala qaadi waa maxay waa kitaabigii saxnaa ee diinkiisa ku dhaqmahayay ilaahay khayrkiidan aana caabudin towraad muxarafa iyo mubadala iyo injiil mubadalan aan haysanin ee qumana ilan way lahaayeen ahlukitaabku xilligu nabigu soo baxay kuwo toosan bay lahaayeen aw wadaaduhu isku maray awey leed garanaysaan salmaan alfarisi ayib nimankii baa joogay oo dhowra waa badnaayeen weliba marka la fiiriyo ummadda yaraayeen mooyeene way jireen way jireen macnahaasaa meesha ku jira masaailka kale marka ku saabsan ninka u dambeeya hawsha kitaabu nikaax bay ku iman doontaa insha allahu tacaala baabu nuzuuli ciisa bni maryam calayhi الsalaaة wasalaam xaakiman bishariicati nabiyina moxamed sal ly slam wuxuu baab yahay nuzuuli ciisa bni maryama ciisa maryam inuu soo degi doono nabiga inuu soo degi doono xaakiman asagoo ummadda ku dhaqayo ku maamulaya bishariicati nabiyina muxamed nabi moxamed shariicadiisii calayh الsalaaة wasalaam xadaana qutaybaة bnu saciid xadaana leyt bnu sacd qaala iska qadaran qaala xadaana qaalada waa la iska garanaya lakin waa la iska gooya ikhtisaara leyt bnu sacd xadaana maxamed bn rumxin akhbarana leyt bnu sacd can shaab الzuhri maxamed bn rumxin iyo qutayba kilaahuma can leyt wey markaas can shaab الzuhri can ibn الmusayab annahu samic aba hurayrata yaquul qaala rasul lah sal lay slam wladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye layuushikanna waxaa dhow oo dhici doona weeye waxaa dhow dhicitaankiisu dhabna ah waa dhab inuu dhacahayo laakiin wakhtigii dhicitaanka dhowey an yanzila fiikum inuu idinkusoo dhexdego fiikum ay fi lumma fiikum ma aha saxaabadii lagama hadlaayo fii hada loo jeedaa ibnu maryama calayhi salaatu wasalaam ina maryam xakaman asagoo garsooro ah, muqsitan cadaalad ah almuqsid waa ninka caadilka ee si saxa wax ku maamula bikhilaafi alqaasiti wa aljaa'ir alqaasitu huwa aljaa'ir wاlmuqsituna waa maxay huwa alcaadil fayaksir wuxuu jebin doonaa oo cardadwaha ka dhigi doonaa alsaliiba maca tabka wayaqtul wuxuu dili doonaa alkhinsiira doofaarka wayadacu wuxuu dejin doonaa oo meesha ka saari doonaa aljizyata jizya in layska qaado ima alislaam wa ima sayf diinka ama soo gala ama qoorta isiiya wey jizyadamba ma jirto wayafiid almaalu maalkaa butaaci doonoo badan doona xataa laa yaqbalahu axad ilaa wax qaataba la waayo axad qaabilaba idan ila baahida hadda iyo iyo maga allah baa nafta noogu keenteene wax la qaataba wax qaataa la waayahaya xakaman muqsitaa maxaa yeelay nabi soo degay oo ilaahay keenay sidiisu waa maxay waa xakam muqsid ah idan waa tawdiixulwaadix iska ogo weeye inta dambaa maxalu shaahidku ah min xukmihi wa qisihi waxaa ka mid ah annahu yaksir saliib arar weeye tamhiid xakama muqsitan waa arar waa la sibrabax weeye hashu markay gudlanayso la sibrabaxeeda weeye waxaa loo jeeda waa maxay fayaksir saliib asnaamtu baabi'in doonaa hunaa waxaa ku jira kasru aalati اlbaail baailka aaladiisa in la baabi'iyaa waajib ah asaliib waa ma waa aalo iyo qalab muxuu u adeegaa shirki iyo gaalnimu u adeegaa kana turjumaa fayaksar saliim nabigu kii asnaamta jejebiyey xataa islaamta dharka ku ka jejeexi jiray wixii saliib iyo macatab iyo ka agdhow waa in la baabi'iyo weeye marka tabar loo helo ilaahay khayrkii wuxuu ku shuquloo dhan aalaadka turumbooyinka kulli dhulkaa la dhigahaya marka tabar loo helo wayaqtulu wuxuu dili doonaa khinziirkasna waa min aalat اlbaطil ilaahay baa xarimay waan la cunaa la bashuuqsanhaya asna dhulkaa la baabi'inaya ra'y jumhuur waxaa weeye meeshii lagu arka lagu dili qole waxa dhh doofeyga ama doofaarka dadka laaye ee qamaamo kaaban baa la dili mooyee kamil iska ordaya dhiiqaysa galkaan la taaban maayo tanaa diidaysa wayaqtulu اlkhinziir maxay waa aalat اlbaaطil macsiyuna dadka ku kaalmaynayaa waa la cunayaa bakti cudurna waa beerahayaa waa in la laayo wayaqtulu اlkhinziir wayadacu اljizyata jizyaduu dejinaya maaha naskhi in ahlu kitaabka laga qaado jizyo waa xukun muqayad ah bigaaya ilaa nuzuuli ciisa xataa yucdu ljizyata can yadin waa musaahiruun ilaa nuzuuli ciisa calayhi الsalaaة wasalaam wey ilaa nabi ciise ka soo degaya xukumkaa idin shaqayn markuu nabi ciise soo dego waxaa bilaabanaya xukum labaad idan in la sii sheego xukumku intuu jirayana naski lama yidhaahdo naski lama yidhahdo baabu naski shuqulku ma kutub usuulka akhriya wayadacu ljizyata bidaliil inay sidaa tahay waxaa u daliil ah xilligaa ayada waxaan islaamin la aqbali maayo riwaayada axmed baa cadiis bilxadiid wayakuunu dacwa waaxida watakuunu dacwa waaxida laa ilaaha ila allah maxamad rasul basa adduunka laga yeelaya ninkii cid kala sheega ama axadka la soo shirtaga seef baa taqaana cinda albazaar watasiiru اlqiblaة waaxida bayt اlmaqdis iyo qorax soo baxday howlaha ma shaqayna xaggee loo tukanaya alkacba almusharafa la wada aadahaya ninkii aada waaya mowdkaa ka adeegahaya wayafiid almaalu maalkaa butaaci adduunka qabanaya maal baa meel walba god iyo golshaa buuxsamay guryaha maxaa yeelay maxaa keenay maalka inuu buuxsamay ii sheega cadaalada keentay xakama muqsia cadliga haddii la helo oo cadaaladu adduunka ay hadhayso maalkuna uu soo fakanaya wuxuu nabigu inoo sheegay xilliga ayada ah libaax iyo geela wada daaqi libaax iyo geela geel jiro wuxuu raacu waayahayaa waxaa wada daaqi dhurwaa iyo dawciyo adhi wada daaqahaya jiir iyo bisad baa wada ciyaarahaya nabigaa inoo sheegay caruurta yararka iyo abeesooyinka ku ciyaaraya abriska iyo jilbiska ku ciyaari intay gacmaha godadka geliyaan bay la soo bix kaga ciyaari oo kuul iyo tufux bay ka dhiganayaan saana u taaban maayo ma saydhahayaan ma qayn muxuu qayni leeyahay axad ku xadgudub ma jiro cadaalad baa hadhaysay nin walba dhanihiisa ha cab ha la kala dareero waxaan filginka la sulan yahay balaayadan imtixaanka waa jawrka iyo cadaaladdarada iyo eexashada iyo dulmiga iyo xaqdarrada waxa adduunka kharibaya oo manaha abaarahan qulqulutooyinkan dhulgariirkan waxaad aragtay waa maxay waa macsiyo xilligaa alle iyo rasuulkiisii baa talinhaya ummadduna addoommo dhabay noqonayaan waa lagu kala tegahaya wayafiid almaalu marka masagida aad saaka tallaashay galabta dhalaysa wax walbaa baraka iska ah masagadan iyaan dambisha lagu qaadin hal abba masaga dambishay buuxinaysa keligeed barakadaasaa imanaysa xataa laa yaqbalahu axad ilaa uu axadba uusan aqbalin oo wax qaataba la baahiba ma jirto wey xadaanah cabdlah cla bn xamaad abubakr bn abi shaybata wzuhayr bn xarb qaaluu xadaanaa sib bnu cuyaynata sufyaan io xajahada kumuu ahaa lay ibnu sacmi shaab baynu hayne bal xadanii xarmat bnu yaxya ahbarna wahb cabdullah xadanii yunis bnu yaziid alayli asna xaji hadda yunis iyo sufyaan waxaa kaloo soo martay lay iyo waxaan soo marray lay can bni shaab sufyaan iyo yunisna waad haysaa waxadaanaa xasan bn cali alxulwaani wcabd bni xumaydin can yacquub bn ibraahim bni sacdin xadaanaa abi aabihode ibrahim bnu sacd ibn ibraahim can saalix bnu kaysaan saalix bnu kaysaanna ku dar saalix bnu kaysaan yunis bnu yaziid alayli sufyaan bnu cuyaynata kulluhum can الzuhriyi bhada اsnaad kulluhum can الzuhriyi bihada اlisnaad sanadka haddaad soo marteen sanadku ku ishaaray waa sanadkee hadda sanadkii ibnu shahaab ka bilaaban ibnu shahaab can ibn اlmusayab annahu samica aba hurata yaquulu wey sanadkiibu ujeedaa ila darmiga leyt bnu sacd can الzuhri sufyaan can الzuhri yunis can الzuhri saalix bnu kaysaan can الzuhri hadaba marka hadday sidaa uu falgeliyey riwaayaadkooda maxaa u dhadhexeeya wa fii riwaayati ibni cuyayna ibnu cuyayna masaga inoo soo sheegay haw inoo soo sufyaan buu ku soo yidhi lianna sufyaan haddii la iطlaaqo huna fii xadiidi اlxijaaziyiin wاlmadaniyiina wاlmakiyiin dhulkaa waa asaga imaama ynzl ibnu maryama ibnu maryama soo degi doona xakaman muqsian buu leyd soo yidhi asagu leyd xadiidkiisa xakaman muqsian ibnu cuyane muxuu yidhi imaaman muqsian isagoo hogaamiye ah cadaalad ah wa xakaman cadlan garsooro caadil ah wa fii riwaayati yunis waxaa ku jira ibnu zid alayli can mishaab xakaman caadila ah. walam yadkur ma sheegin yunis imaaman muqsian ma sheegin w fii xadiidi saalix bnu kaysaan waxaa ku jira asagu xakama muqsitan kama qaala ley leyka hore siduu soo sheegay ley ibnu canjaabsur soo marteen wa fii xadiii min aziyaada kuma saalix saalix xadiidkiisa waxaa dheeraad ku jira waxataa takuuna asajdatu alwaaxidatu khayra min addunya ma fiiha asajda cinda alxijaaziyin hiy rakca ogow meesha nag xadiidka wan waa xijaaziyiin baa ku haysta maanta caawa ku haysta sajda hadday ku dhahaan ragcay u jeedaan ragcay u jeedaan nawowi jaamacan waxay ku calaa daahir nas sujuud keliya ku fasireen dhibba ma qurdi baa igala saxan oo yidhi asajda waa ragca loo jeeda waa runtiio xijaazi hadday sajda ku dhahaan waxay u jeedaan ragca min asala waxataa takuuna sajdat hal sujuud ilaa ay noqoto khayran mid ka wanaagsan min addunya ma fiiha hal sujuud ood ilahay u sujuudda waxay ka khayr badnaanaysaa malaayiin aad bixisaa loo jeedaa hadda hal sujuud ood ilahay u sujuudda waxaa ka khayr badan miskiin rafaadsan sujuud sunnaha aynu ka hadlaynaa hadda miskiin rafaadsan ood boqol shan dal wax ku soo ceshe jihaadkaa ka khayr badan acmaal badan baa ka khayr badan laakiin adduunya la bixi xilligaa faa'iida ma laha waxay tari ma maxaa yeele waxba cidna kaa qaadan maysaba lama rabo warnaaba daaca qurusan buu ku leeyahay waroo intan shili maaha anaa waa dilaacahay idan waa maxay waa altafdiil bixasab alaxwaal cafwan acmaasha kala fadli badnaata kolba xaaladda la taagan yahay nin faqiira oo toban boqol shilin haysta ayaa konton ka bixiyey adoo malyan dheerana toban kun baad soo jidood bixisay kiine lacagtaasi tee khayr badan bay la tahay kontankaa shilin baa kaa khatarsan maxaa yahay kontankana ninku wuxuu ku bixiyey salku iska maray ilaahay dartii iyo nafiska goyn buu ku bixiyey shaydaan baa loo soo halgamay aduguna jeebka iska fudude baad leedahayba jeebka iska fududee iskeeli bayso baashu ayib xataa takuuna khayra min addunya ma fiiha uma yaquulu abu hurayra abu hurayra wuxuu odhan jiray iqra'u in shi'tum haddaad doontaan akhriya xadiidka aan sheegay aayad u maqhraati kacaysa wain min ahli اlkitaabi ila layuminana bihi qabla mowtihi wayowma alqiyaamati yakunu calayhim shahiida ahlu kitaab ma jiro wey waa nafyi meesha inta meesha ku jirta naafiye wey wain min ahli kitaab ahlu kitaab ma jiro ilaa hadduu ahlu kitaab jiro layuminana wuu rumaynayaa bihi ciisuu rumayn qabla mowtihi intuusan dhiminna ahlu kitaabku damiirka dambe mowtihii kitaabiga in loo celiyaa loo badan yahay ka horena loo celiyo nabiga nabi ciise calayhi salaat wasalam la yuminanna bihi ciisu rumayn qabla mowti mowti اlkitaabiy xilligu nabi ciise yimaado sheekha berlo way hadhaysaa ciisaan rumaysannahay banu israa'iil baan nahay waxaas dhan soo xidhmaysaa nabi maxamed wuxuu idinka xishooday ee uu seefta idiin marin waayey ee idinka qaaday anuu igu keli xurmeeyo ahayn banu israa'iil annagu waa ka warkiina waa fashilmay wey nabigaa xaqaha idinku baaliyaalbatiin ima asayf wa ima alislaam la yuminana bihi qabla mowtihi ayib sidaas yaa loo badan yahay nimana damiirka u celinhayaan ka labaadna u celinhayaan intuusan ciise dhimanin ila nabigu waa dhiman doonaa ku tukan doona waa iman doontaa insha allahu tacaala xadaana qutaybatu ibnu saciid bal halkana xadiid aan ku bsdna lay bn sacdi an saciid abi saciid almaqburi can caطa bn mina almadani can abi hurata radi allahu tacala canhu anahu qaal qala rasul sal slm wallahi allan ku dhaartaye waxyaabaha qaybiyaadka ah ee maqan ee cilmiga ummadda ka maqmu nabigu sheegayo marar badan dhaar buu ku xoojiya oo raaciya ilan wuxuu ruux baniaadamku arka ma aha nabigu wax walba uu sheega anagoo rumaynayna haddana waxaa weeye waa kuu dhuujinaya iska ilaali haddaad tar allo nabigu wuxuu sheego dhowr ilaa tan ilaa kan ilaa haybiyaadka mush macquul loojig ma aha soo tagto warkaad waa maxay nabi rumaynin iska ilaali masaladu waxaa loo yaqaanaa fi اlcaqaa'id loo yaqaanaa mukhaalafat eh, atafsiil litasiil mukhaalafat tasiil mukhaalafat tafsiil litasiil baa la yihahdaa marka diinka hoos u hoosudeg lagu yidhaahdo hoos u deg haddii faahfaahintaadu ay burisay ku hor timaado asalkii diineed warkaadu ka kac wey waxaa timada nebi maxamed waan rumaysnahay nabi dhabow aha oo xaq ah oo runlow ah laakiin mas'aladan muusan ku run sheegin baa tidhi ciyaadan bilah warkaadu muxuu yahay tafsiirkaadan dambe muxuu dumiyey nebi maxamed baan buu duminayaa midaan muusan ku runsheegin waxay duminaysaa waa runlowdaadii aad ti nmx waa runlow saadiqa waad burisay waxaa tii ilaahay subxaana waa qaadir subxaan qaadira wax walba waa awoodaa laakiin yaasiin ma dili karaa tir maalan haye ilaahay inuu qaadir yaho awood ley miyaad rumaysan tahay maxaad yaasiinu madax buno oga reebta haddaad run sheegayso iska ogaada meesha lagu fashilmo weeye laa ilaaha ila allah baa tidhi ilaahay keligii baa cibaada muta axadka sheekh cabdiqaadirna waa idii caabuday warkaad waa sidee waxaa tii walba asagaa abuuray ow hebel mooyeen ardayga inaan isfahanaan rabaa ninkaa inuu wax walba abuuray miyuu rumaysan yahay walba ilaahay baa abuuray geedkaa mooyeen buurtaan weeye warkaada hore been weeye marka waxaa loo yaqaan mukhaalafatu tafsiili litasiil sidaa darteeda manduumadii waxaan ku idhi man khaalafa tafsiilahu ta'siila liddiini faxkum kufrahu tanziila haddii tafsiilkaadu uu khilaafo ta'siilan liddiin faxkum kufrahu tanziila ay caynan waa meelaha lagu bariiqdo wadaaddo arka masaakiina oo walacsan ninkan si guudbu diinta u rumay laakiin tafsiilbu ku khaldamay waa meeshaan rabnaba reer koonfuradu waxay yidhaahdeen gaalba god igu dhacay garuun ii keena meeshaaba rabno soo meeshan ma aha almuhim intaa waa kafta bal xadiidka habeendabaan dhammaystira wallahu aclam